adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin mafi kale lawaaabardhaciyobadin kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal waa sabti weeyaan taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha setembar sanadku waa labadakunsdeyabaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magalada muqdisho waxaynu ku eegi doonaa suuqii keli iibsigii oo soo gabagaboobay sidoo kale waxaynu eegi doonaa maxaa dhacay maalinta kama dambeystay ama maalinta ugu dambeysayba diidlandeyga waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ma united waxay soo qaateen uu yaraan laba xidig ay soo qaateen sidoo kale joa folkis iyo weliba ciyaaryahanka kale ee kanselo waxa uu ku biiray kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo barcelona waxaynu eegi doonaa suuqa filibsiga waxyaabihii ugu waaweynaa laga diiwaangeliyey inta uu socday sidoo kale horyaalada bermeliga sidoo kale liigaha iyo horyaalada talyaaniga iyo kan bundusliigaha iyo faransiiska waxyaabaha ugu waaweyn aynu eegi doonaa iyadoona horyaalka bermeliga kulamo xiise badan uu jiro kooxda kubadda cagta chelsea ee garoonkooda stafo bridge waxay kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta notaham forest galabnimo caawa sidoo kale waxaynu eegi doonaa mancity iyaguna garoonkooda itixaad ah stadium waxay kusoo dhaweyn doonaa kooxda kubadda cagta fulham halka caawa toddobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa newcastle united iyo kooxda kubadda cagta brighton ay wada ciyaari doonaan dhanka laliigaha real madrid garoonkooda santiago barnabo waxay kusoo dhaweyn doonaan eh, kooxda kubadda cagta getefe sidoo kale waxaanu eegi doonaa halka talyaanigan uu jiro kulamo xiiso badan kooxda iskudeetaa talyaaniga ku guulaysatay napoli ayaa la ciyaari doontaa ama garoonkooda kusoo dhaweyn doontaa diego armando maradona kooxda kubadda cagta lesio sidoo kale waxaanu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dhanka iyo weliba ciyaaraha kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal ismaqal wanaagsan haddiinu eegnana wararka ugu waaweyn dhanka ciyaaraha ugu dambeetii waxa weeyaan suuqa kaliibsiga iyo xalay la soo banaanaday iyadoona waxa weyaan kooxaa waaweyn ay markaasi dabcan ay ka faa'iideen oo xidiga badan ay soo qaateen haddaba warbixinadaasi oo idil markaynu eegno suuqa libsiga soo gabagaboobay iyadoona kooxda kubadda cagta jelsiga lacagta ugu badan ay shubtay sidoo kale mansity lacag badan ay shubtay oo xidiigihii qaar ay ka tegeen qaarkoodna waxaa weeyaan sidoo kale liverpool oo weeraan afar ciyaaryahaan soo qaadatay dhammaan waysuu eegi doonaa saaxiibada barnaamijka ay ka qayb qaadan karayaan oo waxay falaqayn karayaan kooxahoodii xilli ciyaareedkan suuqa kaliibsiga sida xidigihii ay soo qaateen maxay kusoo kordhin karayaan tusaalahaan kale jelsiya kole xidiga badan ay soo qaateen jelsiya waxa weyaan kol balmar ugu dambeysay oo ay gacanta kusoo dhigeen saaxiibadda markaas koox adiga taageerto aad isleedaa lele sanadkan meel fiican way ka gaari karayaan suuqa kiliibsiga inay ku guulaysteen in kale saaxiibada waxa weyaan iyaguna waana la falaqayn karayaan haddiinu eegno horyaalka brimier liga waxaa jira kulamo xiiso badan kulanka ugu soo horeeya waa kulanka everton iyo weliba kooxda kubadda cagta sheffield united ee labada duhurnimo iyo soddon daqiiqo ama sagaalka sagaalka salaad waa casirka weeyaan oo soddon daqiiqa dhiman soo geli doonaa kulankan sidoo kaleeto kulamada ugu badan waxay soo geli doonaan koiyo tobanka galabka iyadoona shanta galabni weeyaan shanta galabni wada ciyaari doonaan kooxda chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta nottingham forest the blues ayaa waxay garoonkooda kusoo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta newton forest iyadoona kooxda kubadda cagta newton forest xilli waxa weyaan waxay ka mid tahay kooxaha ugu badan xilli ciyaareedkan suuqa kaliibsiga kasoo macaashay oo ciyaartooy badan ay soo qaateen markaynu eegno kooxda kubadda cagta jelsiya weli waxaa ka maqan sida xidigaha christopher inkunku jalobaaxi james madrigi betshil osiley fafana armando broqa iyo weliba ninka yidhahdo jefwemeka iyadoona chelsea ay ku ciyaari karayaan shaxdan roberto sanchez oo ah golhayaha kooxda chelsea waana golhayaha koowaad ninka layidhaahdo levi colwil seega silva iyo weliba axel disasi halka benjilwal iyo melo gusto ay ciyaari doonaan moses kasedow golnar galagar ido fernandes raxim starlin iyo weliba jackson waa shaxda macquulka weyaan inkastoo leeyahay brushia bujentin waxaa macquula shaxdiisii inuu isbedel ku sameeyo sida kulankii ugu dambeeyeyba ee karawkaabka oo shaaxdiisii waxa weeyaan isbedel badan uu ku sameeyey laakiin haddii shaxda afar laba saddex hal uu ciyaari doono iyo haddii eh, shaxda ah in saddex difaac uu ciyaaro difaacyada kale benjirwar iyo maalo gustan weerarka ay caawiyaan nu arki doonaa shanta difaac inkastoo taageerayaas chelsea ay aad iyo aad u dhibsadeen haddaba kulankan wuxuu noqon doonaa kulan kooxda kubadda cagta newton forest garoonka ay soo booqan doonto waa garoonka staffo bridge weeyaan kulankii ugu dambeeyey ay garoonka soo booqanaysay kooxda kubadda cagta nitsan forest waxay ahayd saddexiy tobankii mey markaasna chelsea waxa weeyaan laba gool laba gool ayay ku galeen garoonkooda iyadoona waxa weeyaan kulmadii ugu dambeysayba ama labadii kun ugu dambeysay wada ciyaarayen labadan kooxood xilli ciyaareedkii hore mar kulanka wuxuu ku dhammaaday hal gool iyo hal marna labaiyo laba ayuu ku dhammaaday markaynu arki doonaa kulankii ugu dambeeyey kooxda eh, nottham forest ay ciyaarayeen oo kulankii kambaagal ugu sameynayay eh, ma united Eh, saddex gool iyo labo ay ku garaacday kooxda kubadda cagta neterham forest marka inu arki doono haddii chelsea badin doonaan haddaba ciyaartooyda ku chelsea sida ninka lahado coli balmer leeyahay kulanka wuu ciyaari doonaa eh, ugu yaraan haddii xataa lagu soo bilaabin waxaa leeyahay wiilkan da yar ee coli balmer lagu magacaabo waxaa macquul ah in kursiga keedka fadhiisto sidoo kale laafiya ay isweydiinayaan chelsea ninka halaafiya weli kooxda ayuu la qabsanaya marka waxaa kulanka Eh, ma ciyaari doono haddii ay macquul tahayna waxaa laleeyahay kulanka kaydka kusoo bilaaban doona laakiin muqayl mudrigi ayaa kulanka kusoo laabtay oo laleeyahay kulanka isagu waxa weyaan eh, waxaa laga siin doona daqiiqado kulamada kale aynu eegeynaa saaxibadana way soo wici kareen leelanka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho waxay nala falaqayn doonaan kulmada jira iyo weliba suuqa kaliibsiga iyo weliba koox weliba kooxdaadii waad falaqayn kartaa oo suuqa kaliibsiga sanadkan waxyaabihii ay sameeyeen ee dhegeystaha ugu horeeyaan soo qabanaya barnamijka nala falaqeynaya bal soo dhawo dhegeyste magacagii deegaanka ehm, aye bal soo dhawow waxaynu falanqeyn doonaa suuqii kaliibsigii oo dhammaaday adiga ahaantaada kooxda aad taageerto suuqa waxyaabaha ay sameeyeen iyo waxyaabaha adiga ahaantaada oo is leedahay waxaa ka dhinaa booskaas oo kale ama difaac ama qadka dhexe ama weerar soo dhawo waaya dhegeystaasi barnaamijka mala socon saxibada kale aynu siin doonaa waa barnaamij kala socdaa iyo weliba kuwa fariimaha inoo soo diraya haddii aynu eegno hal laba kuwa fariimaha inoo soo diraya eh, sacuudi axmed waxay leedahay waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta liverpool waxa ay leedahay waxaan jeclaan lahaa in difaaca midig ay kusoo daraan laakiin waxa weyaan suuqiga waa soo dhammaaday laakiin ciyaartooyda qadka dhexe ay soo qaatay liverpool waa kuwa wanaagsan waxaan rajeynayaa saalax inta yacni sanadkan inuu sii joogo kooxda kubadda cagta liverpool saaxiibada kale aynu eegeyna barnamijka qayb qaadanaya soo dhowdhegeyse hello ah. magacaaga deganka soo dhawow waayahay dhegeystaasi ismaal maqaalno saaxibada kaleenu eegeynaa barnaamijka qaadanaya haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta mancity iyaguna way ciyaarayaan waxay ciyaari doonaan shanta galabnimo iyadoona garoonka ay ku ciyaari doonto mancity waa garoonkoodi weeyaan itixaad stadium saddexdii koob ay kusoo guuleysteen waa efa kaabkii jaambihii ilo horyaalkiina waa diyaar weeyaan marco silva ayaa ka hor imaan doona ninka laado beb eh, gordool inkastoo beb gordool kulanka u maqnaan doono bal saaxibadaaynu eegeyna barnaamijka ka qayb qaadanaya waayax waayahay saaxibada kale aynu eegeyna barnaamijka ka qayb qaadanaya dhanka fariimaha maxamed cumar wuxuu leeyahy waxaan taageeraa kooxda kubadda cagta ee arsenal arsenal waxa weeyaan wax u baahneed ayuu leeyahay waxaa loo baahnaa inay soo qaadato weriyahaan maadaama ciyaartooyda qaar laysku aamini karin sida gabriel jesus waa dhaawacle aad waa ka arsenal waxa weyaan suqoodii sida ayuu kusoo dhammaadayba saaxiibada kale aynu eegaynaa ibraahim sheekh baadane balse dhow helo magacaagii deegaanka ah hay codkaaga soo dhuqaad si saaxibada ay ku maqlaan hay soo dhow bal waa socda barnaamijka si fiican waa taageeraha manchester united aad iyo aad aad iyo aad ma united waxa weyaan todobaadkan todobaad adag ay noqon doonta arsenal ay la ciyaari doonaan soo kaliibsigan waxa weyaan amarbad iyo ciyaartooy ay soo qaateen oo aad iyo aad u khatar badan bal ka waran hal iyo labo manchester maslada suuq kaliibsiga xil ciyaareedkan wax fiican ay ka sameeyeen si fiican wax fiican ay ka sameeyeen xalay ugu dambeysay ninka eh, dhaawacmo lukashow booliskiisa waa keeneen saraanna waa keeneen booliskiisa jaan ishii salsanaad siiyeen qadkii dhexe xoogaa laga shikeeya waa iskusoo xoojiyeen ninkii weerarkan waa soo laabta marka arsenal waxaa waa marka waxaa saleda hadda suuqa kaliibsiga dambe united waxa weeyaan suuqooda waa u guuleystaa saleda ah, suuqan waa ka adeegataa haddii wax u baahatan waxay u baahan doontaa adiga hal weerayahana oo laga yaaba inay dhaawacmo marshaaleki aad hadda man united wax ka maqan walahaanba haddii maadaama ciyaartooy laba qad dhexe soo qaateen difaacoodii golhayahoodi laba golhayo aad iyo aad waa kaa waa mahadsantahay waayahay saaxbada kale aynu eegeynaa eh, toddobaadkan wuxuu noqon doonaa toddobaad inabaanan caadi ahayn arsenal waxaa ka hor imaan doona ciyaartooy ka cusub kooxda kubadda cagta united sidaan brabad sidoo kale waxaa ka hor imaan doonaa ninka layihahdo hoyland oo kulanka diyaar ah arsenal iyaguna waxa weyaan timbar ayaa ka dhaawacan arsenal waxa weyaan suuqoodii saddex ciyaaryahan ay ka qaateen halka tiro ciyaartoo kaleetana ay fasaxeen aad iyo aad soo dhow magacay aad iyo aad soo dhow soo dhowow haa waa ku maqlaa waayahay dhegeystahaas ismaqal ma jiro waa ka saaxiibada kalenu eegana oo dhanka iyo fariimaha kasoo qayb qaadanaya haddii aynu eegnana ciyaaryahankan eh, waxaa layidhaahdaa cabdiraxmaan oo jooga degmada yakshid waxaan taageera ayuu leeyahay kooxda kubadda cagta mancity mancity xil ciyaareedkan waxa weeyaan eh, ugu yaraan afar ciyaaryahan ay soo qaateen suuqaynu kala iibsiga aad aad oo waxa uu leeyahay waa uu guuleystay sanadkan waxaan doonayaa mar in saddexlii koob ay qaado kooxda kubadda cagta masity aad iyo aad aynu arki doonaa saaxiibada kale aynu eegayna barnamij sheekh qaadanaya soo dhawo dhegeyste hello haa codkaaga soo dhaqaad soo dhow magaaga deegaanka soo dhow majister soo dhow aad aad aad iyo aad mayunaad sama aad iyo bal ma united waxa weeyaan suuqoodii way soo adeegteen adiga ahaantaada maxaa isleedahay ma united way ku faa'iiday suuqa sidoo kale way ku khasaareen maxaa isleedaha ali labo haye aad iyo aad aad iyo kaga mahadcelinaya saxibada kale aynu eegaynaa barnaamijka si toosanaa la falaqeynaya oo noola barnaamijka qaadanaya waayahay haddiinu eegnana waa mono oo joogta degmada karaan waxay leedahay waxaan taageera kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan liverpool aad iy aad ay u doonta sanadkan waxaan leeyahay tiimkaygii liverpool inay ku guuleysaan horyaalka brmer leaga waayahay saaxibada kale haddiinu eegnana wiilkan waxaa lagu magacaabaa cumar axmed waxa uu leeyahay waxaan taageeraha kooxda kubadda cagta jelsia wuxuu leeyahay jelsia xil ciyaareedkan waa kooxda ugu badan suuqa kaliibsiga gashay ciyaartooy badan soo qaadatay waxaan rajeynayaa ciyaartooyda inay isla qabsan doonaan the bruce guul ayaan u rajeynaya ayuu leeyahay waayahay saaxibada kale barnaamijka qaadanaya aynu siin doonaa barnaamijka soo dhow hello magacagii deegaanka waayaha bal soo dhawow eh, suuqii ayaa soo idlaaday eh, kaliibsiga kooxii waaweynaa waxaa weyaan sanadkan eh, suuqa way galeen adagaantaad hal ila maxaa ku darsanaysaa suuqa aad iyo aad baadhaa waa taageeraha arsenal oo weyn suuqan waxaa raba inaa timbar aadsogamugo waayahay arsenal waxaa kamid ahayd eh, ciyaartooyda ay soo qaateen ugu waa saddex ciyaaryahaan ay gacanta kusoo dhigeen ciyaartooy inabaanan caadiahayn kay hafartis sidoo kaleeto ninka lahado digland rice sidoo kaleeto ay soo qaateen timber inkastoo julian timber uu dhaawac uu noqdayba saxaabada kale aynu eegayna barnaamijkeeba qaadanaya eh, soo dhow waregeyste helo soo dhow sac waalaykum salaam cabdiraxmaan barnamij baa la socotaa aadeed bal ka warran ay soo qaateen eh, gabagabada sida ninka la yidhaahdo eh, eh, ninka la yidhaahdo ciyaaryahanka amrabad bal ka warran aad iyo aad waayahay saaxibada kale eeegana barnamijka qaadanaya waayahay haddaynu eegno oo joogta degmada yakshid waxay leedahay waxaan taageera koxda kubadda cagta madrid sanadkan weeryahan ayaynu u baahnay real way ka madax adeegtay laakiin mar waliba waxaan leeyahay real guul ayaan u rajeynaya juudi biligamna sanadkan waxaa rajeynaya leedahay inuu ku guuleysto gooldhalinta horyaalka wadanka ee laliigaha ama horyaalka wadanka sbain saaxibada kale aynu eegeynaa barnaamijka qaadanaya soo dhow dhegeyste waaya waa hagaag waa hagaag saaxiibka qadka ayaa kogay saaxibada kale aynu eegeynaaye haddii aynu eegnana shuuli axmed oo joogta degmada hodan waxay leedahay waxaan taageeraha kooxda kubadda cagta barcelona barcelona sanadkan waxa ay u sanad wanaagsan waxaan rajeynaya sanadka ina noqon doonto mar kale eh, waxay soo qaateen jow falakis sidoo kaleeto ninka kale ee eh, lagu magacaabo cancelow tiimkaygii baarsha guul ayaan rajeynayaa ay leedahay inanta oo barnaamijka ka qayb qaadanaysay saxaabada kale aynu eegeynaayo barnaamijka ka qayb qaadanaya eh, haddii aynu eegnana axmed oo jooga degmada kaaraan wuxuu leeya waxaan kooxda cagta Eh, spors wuxuu leeyahay guul ayaan u sanadkan ciyaartooy badan soo qaateen waayahay haddiinu eegno warar kaleeto eh, jira eh, kulanka xiisaha badan ee mancity fulham wuxuu noqon doonaa kulan xiisa badan caawa shanta galabnimo ah ayuu ku dhexmari doonaa garoonka weyn ee itixaad stadium mancity ku ciyaarto kulankii ugu dambeeyey ee mancity iyo weliba fulham ay wada ciyaarayeen waxay ahayd kulankii dhexmaray xil ciyaareedkii hore soddonkii abriil isla sanadkan waxaa laba gool i lagu garaacay kooxda fulham marka fulham kulankii hore ama labadii kun ugu dambeysaba homiyawey ayaa loo maray fulham oo waa la garaacayba marka beeb goordool inta badan u yaqaanaa garaacista kooxda kubadda cagta fulham iyadoo aynu ognahay kooxda kubadda cagta fulham in kulankii ugu dambeeyay ay ciyaarayeen ay laba gool iyo laba gool ay la galeen kooxda kubadda cagta ee arsenal oo sanadkan horyaalka bremeliga uga cadcad inay ku guuleystaan ama meel fiican ka gaaraan haddaba shaxda macquulka ah ee uu la ciyaari doono ama masiti ku ciyaari doonto caawa golhaye ederson nathan akey iyo weliba roben dias ayaa wada ciyaari doona kyle walker iyo weliba jusco gavardiol halka matthew covage rudri iyo weliba qulian alfares ciyaari doonaan halka jack benadi silva iyo halan ay ciyaari doonaan halka kooxda kubadda cagta fulhamno waxa weyaan waxaa golhayo u noqon doona ninka yidhaahdo elenow eh, golhayii hore kooxda kubadda cagta arsenal waxaa jira ciyaaryahaan layidhaahdo keni waa keni weeyaan tetey sidoo kale ciyaartoog layidhaahdo eh, tim rim sidoo kale ciyaaryahaan kale oo waxaa jira oo aad u khatar badan oo waxa weyaan kooxo badan ayaa doondoonaya waxaa lagu magacaaba antony robinson waa mid kamid a ah difaacyada kooxda kubadda cagta fulham halka ciyaaryahaanka harrison sidoo kaleeto carney iyo ciyaaryahanka andre barera ay qadka dhexe hagi doonaan harry weston iyo weliba ninka layidhaahdo raul jimenes ayaa kamid ah ciyaartooyda ka hor imaan doona kooxda kubadda cagta ee fulham iyadoona fulham ay ka maqan yihiin ama ka maqanyaba ciyaaryahanka lagu magacaabo william oo kulanka aan ciyaari doonin maadaama ciyaaryahankan dhaawac uu soo gaaray waayaha saaxibada aynu waraayigoodii eegi doono barnaamijka qayb qaadanaya soo dhow jawaabta ku tahay cayaaraadka waayahay waayahay saaxiibka qadka ayaa ka go-ay saxabada kale aynu eegayna barnamij ka qaadanaya eh, haddii aynu eegnana saaxibada kale eh, dee qaruun oo joogta degmada yakshid waxay leeda waxaa taageera kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo riyaal waxaan rajeynaya riyaal inay guul ay guulaysato sanadkan waayahay haddiinu eegdana kulmada kale jira eh, waxaa jira kulmo xiiso badan iyadoona eh, kooxda kubadda cagta breyton iyo weliba kooxda kubadda cagta newcastle wada ciyaari doonaan newcastle sanadkan wareegi waxaa la geliyey wareega geerida uefa champions leaga halka breyton yurub leaga waxaa weyaan sanadkan ay u tartamayso marka labadan kooxoodba waa laba kooxood sanadkan inaba aanan caadihayn haddii aynu eegnana breyton garoonkooda weyn eh, waxay kusoo dhaweyn doonaan waa the american express community stadium waxaa is wajahaya tababare roberto dezerbi oo ka mid noqday tobanka tababare u wanaagsana ee yurub idihawi sidoo kaleeto iyadoona kooxda kubadda cagta breyton garoonkooda kusoo dhaweyn doona kooxda kubadda cagta newcastle kooxda kubadda cagta newcastle united waxaa ka maqnaan doona ciyaartooy sida ciyaaryahanka lagu magacaabo stephen botman jorg willog sidoo kaleet waxaa ka maqnaan doona lewis hall waa ciyaaryahanada dhowaan ay soo qaateen haddaba newcastle united waxay haystaan xiddiweynabaanaan caadiyan waxayna ku ciyaari karayaan shaxdan goolhay nickbog mategan dambon sidoo kale fabian shah tribie bruno gamere sandro tonali jolinton ninka laihado antony gordon alexander wisak sidoo kaleeto ninka almiron halka kooxda kubadda cagta brayton waxa weyaan xidigoodii ay haystaan sida ninka lagu magacaabo josen stelle waa golhayaha kooxda kubadda cagta brayton ninka lagu magacaabo stobedian lewis dank sidoo kaleeto adam webester james miller ninka lagu magacaabo maaj sidoo kaleeto ninka kale ee lagu magacaabo maxamed daawuud mitoma jow bidrow iyo wilba wilbak ay ku ciyaari karayaan halka uu ka maqnaan doono ciyaaryahanka lagu magacaabo julio seso waa mid ka mida ciyaartooyda ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta ee breton an halfi albion haddaba liver aan idhahda kooxda newcastle united labadii kun ugu dambeysay waa la garaacay marmancity ayaa hal gooli waxba ku garaacday mar laba iyo halna waxaa ku garaacday oo kanbah ku sameysay kooxda kubadda cagta liverpool markii labadii kun ugu dambeysay waa la garaacayay macalin edi hawi halka breyton kulankii ugu dambeeyeyna iyagana saddex gool iyo lagu garaacay westham ayaa garaacday iyadoona labadii kun ugu horeysay horyaalka ay badiyeen laakiin kunkii ugu dambeeyey brighton waa la garaacay taa oo ka dhigan in brighton xil ciyaareedkii horena home iyo awey loo maray oo brighton la garaacay newcastle united ayaa garaacday mar laba iyo hal marna afar gool iyo hal marka garoonkan ay waa garoonka brighton weeyaan laba iyo hal ayaa lagu garaacay xil ciyaareedkii hore marka kulankaasina isha ayaa lagu hayaa iyadoona kooxda kubadda cagta westham hadda horyaalka ay gacanta ku heyso xalayna waxay ka badiyeen kooxda lutonton marka westham toban dhibcood ay leedahay halka mancity sagaal dhibcood boris todoba dhibcood liverpool todoba dhibcood arsenal todoba dhibcood lix dhibcoodna ay leedahay breton ilaa aston villa ilaa ma united shan dhibcoodna ay leedahay branford chelsena afar dhibcood ay leedahay haddayna ku gudubno horyaalka gudaha wadanka ingiriiska aynu eegno horyaalka laliigaha e, real madrid iyo gadeef ayaa wada ciyaari doonaa e, shanta galabnimo qadar shaniyo toban garoonka weyn e, garoonkooda weyaan ay ku ciyaari doonaan real madrid waana garoonka santiago barnabo iyadoona judi billigham kulankiisii ugu horeeya uu ku ciyaari doono garoonkan kebaris balaga frank hacia david alaba anton rodriger dani carfahal joomeni fari falfardi kamafinga billigham jazulu iyo wiliba rodrigo ayay ku ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid halka ay ka maqnaan doonaan ciyaartooyda sida tobadkatwa dani sibayo sidoo kaleeto ferlamendi milatao fini iyo weliba ninka lagu magacaabo arda gular waa kulamada ugu xiisaha badan dhanka talyaanigana napoli waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta lazio halka atalantana ay soo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta monza iyadoona kooxda kubadda cagta bayr munigna sidoo kale kooxda kubadda cagta barushi mujingaladbaq ay wada ciyaari doonaan dhanka ligwankana waxaa weyaan monaco ayaa waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta lenis sans weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan dhegeystayaal waxaynu eegi doonaa kooxaha horyaalka bermeliga ciyaartooyda ay soo qaateen suuqa kaliibsiga iyo weliba ciyaartooydii ay iska fasaxeen haddii aynu ku bilaabno arsenaal oo kale kooxda kubadda cagta arsenal xil ciyaareedkan waxaanu ognahay in diglaras eh, eh, ay soo qaateen ciyaaryahaanka kooxda kubadda cagta westham ay soo qaateen lacag dhan boqol milyan ninka layihahdo rice ayaa durba la qabsaday kooxda kubadda cagta arsenal waxa uu ka mid yahay hadda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee ganars marka rice waxay ka bixiyeen boqol milyan kay hafartis waxa uu ka wacdareynayay kooxda kubadda cagta chelsia lixdan milyan inkastoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ganars ay durbo bilaabeen in kay hafartis ay dhaleecayaan laakiin kay hafartis waa mid ka mid a ah ciyaartooyda mustaqbalka ah kooxda kubadda cagta arsenal xilciyaareedkan lixdan iyo shan milyan ayay kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta ee chelsia jurian timber oo ka tirsanaa kooxda kubadda cagta agikiis milyan waxa weyaan julian timber waxa uu kamid ahaa ciyaartooyda ajax ka tirsanaa xilli ciyaareedkan arsenal ayaa soo qaatay sidoo kale daafdraya oo barenfoda qaab ama ahaan ay kusoo qaateen kadibna way iibsan doonaan ciyaartooyda ka tagtay ganar sideenu eegno falarin balogun wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta monaco lacagna soddoniyo milyan waxaweyaan ciyaaryahankan ayaa ka tirsanaa akademiyadda ama akademiyadda kooxda kubadda cagta arsenal ninkan waxa weyaan ugu dambeetii waa uu ka tegey waxa uu ku biiray monaco sidoo kale jaka ayaa ka tegey bayer ferguson ayaa ku biiray milyan ninka laihado bablo mari ayaa ka tegay kooxda kubadda cagta arsenal waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta manzo lacagna lix milyan waa wiil dayer ayuu ahaa mustaqbala sidoo kale rob holdin ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta crystal palace ka tegay arsenal waxaa ka tegay kooxda kubadda cagta arsenal marquinos oo ay fasaxeen waxa uu ku biiray nantis qaab ama ahaana Eh, sidoo kale nuunta faris ayaa ku biiray kooxda kubada cagta nutton forest qaab amaah sidoo kale waxaa ka tegay ninka lairahdo kirintiney oo real sushidad ku biiray sidoo kaleeto waxaa ka tegay ganaris alberto sambi congo waxaa ku biiray loton ama kooxda kubada cagta luton qaab ama ahaan halka uu ku joogaa sidoo kale waxaa jira ciyaartooy daayar ah oo kooxda kubada cagta arsenal waxaweyaan iska fasaxeen Eh, haddii aynu eegnana kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo ee astanvilla oo kamid ah kooxaha horyaalka bermaliga xilli ciyaareedkan waxay ka mid yihiin kooxaha lacagta ugu badan bixiya horyaalka bermaliga waxay soo qaateen bawa torres falaryaal lacagna soddonshan milyan waxay soo qaateen yuri tilemanis oo ay kasoo qaateen laser city sixura masifria waxay soo qaateen ciyaaryaanka dhado rico richarles oo wax kasoo qaateen kooxda kubadda cagta westbromalbion sidoo kaleeto musidiyabi oo waxaa weeyaan kooxda kubadda cagta bayer ferguson ay kasoo qaadeen sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahan layihahdo lengled oo barcelona ka tirsanaa sidoo kale waxay soo qaateen niclo sinyola oo kooxda kubadda cagta galatasaray ay kasoo qaateen qaba maahana haddii aynu eegnana kooxaha kale ee horyaalka bermeliga waxaa jira kooxo badan oo xil ciyaareedkan lacag badan bixiya xataa barnamuth waxay kamid tahay kooxaha lacagta ugu badan bixisa xil ciyaareedkan waxay soo qaateen ninka la tyler adamis oo waxaa weeyaan lacag dhan koiyo milyan sidoo kaleeto waxay kasoo qaateen kooxda kubada cagta roma ciyaaryahan layihahdo eh, justin sidoo kaleeto waxaa jira hamed horeera oo sisulo kasoo qaateen lacagdan labaatan milyan eh, markii aynu eegnana kooxaa kale barenford oo kale xil ciyaareedkan waxay kamid tahay kooxaa ah lacagta badan sameeyey oo haddana xidiga soo qaatay waxay soo qaateen ciyaaryahanka dhad nathan colonis oo welfis ay kasoo qaateen saddex labaatan milyan waxaa jira ciyaaryahan oo kasoo qaateen kooxda kubada cagta freeberg waana ciyaaryahan layidhaahdo kifin shad labaiyo milyan Eh, sidoo kaleeto waxay ka soo qaateen ciyaaryahanka loogu magacaabo niel moby oo ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta everton qaab ama ahaana waxaa jira ciyaartooy kale oo ay la soo wareegeen kooxda kubadda cagta ee brentford marka kooxaha horyaalka bremeleague waxaweyaan waxaa ay yihiin kuwo lacagta ugu badan xilli ciyaareedkan bixiyey breyton oo kale hadaynu eegno asufati ay kasoo qaateen barcelona qaab ama ahaana kooxda kubadda cagta watford ay kasoo qaateen ciyaaryaanka lagu magacaabo jow bedrow oo soddon milyana ah. waxaa jira ciyaaryahaan aad u khatar badan carlos baleba oo lagu magacaabo waa booska ciyaaryahanka moscasedo milyan waxaa jira ciyaartooy kale ay gacanta ku dhigeen waxaa kamid ah maxamed daawuud oo brushi dudmud ka tirsanaa james miller oo liverpool ka tirsanaa waa brighton weeyaan ciyaartoydii ka tagtay xil ciyaareedkan waxaa ka mid a ah muskasiido oo ku biiray chelsea lacagna milyan mark alister oo liverpool ku biiray milyan roberto sanjos oo jels ku biiray milyan eh, waxaa jira ciyaartooy kale oo ka tagay kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo brighton waxaa jira ciyaaryahan lairahdo michel oo wiil daayer ah ku biiray kooxda kubadda cagta heth berlin marka ciyaartooydaasi waxay ahayn ciyaartooydii ka tagay kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo brighton and halfialbion haddiinu eegno kooxda kubadda cagta ee baaley oo xil soo dalaacday waxay ka mid tahay kooxda lacagta ugu badan bixiyey james traford ay kasoo qaateen mancity waa goolhayainna baanan caadihan oo daayar ahaa sagaaliyo toban milyan waxaa jira ciyaaryahaan kale oo lagu magacaabo aaron remsey oo astonvilla kasoo qaateen oo lacag dhan shan iyo labaatan milyan waxaa jira ciyaartooy kale oo ay gacanta kusoo dhigeen ugu yaraan lix ciyaartooy ay soo qaateen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo dhanka kooxaa waaweynka denwagna jelska kole xil ciyaareedkan musica sidoy bareetan kasoo qaateen milyan romolavia conton state milyan calistopherin kunku conton labo milyan col balmer mansity kasoo qaateen afartan milyan axel disasi monaco ay kasoo qaateen soddon sideed milyan nicholas jackson fadarialo ay kasoo qaateen soddon labo milyan ninka layihaahdo roberto sanches oo brighton kasoo qaateen shan labaatan milyan losley ogujogwu oo renis kasoo qaateen lacagna afar milyan david washington oo santos ku biiray waxaa weyaan eh, ama santos ay kasoo qaateen david washington waa weeryahaan weyaan oo ciyaareedkan sii joogi doona kooxda kubadda chelsea milyan waxaa jira ciyaaryahan layhahdo kenry bas waa kenry bas weyaan oo isaguna waxaa weyaan ay eh, kasoo qaateen dhanka iyo horyaalka brazil waxaa jira ciyaartooy kale sida angelo gabriel waa wiil waxa weyaan sidoo kale ninka lagu magacaabo diego morero bafey kasoo qaateen laakiin xidigaha ka baxay chelsea xil ciyaareedkan waxaa kamid ah kayaha fartisaarsenal ku biray mont oo ku biray ma united mila ku biray matiow kofsic oo ku biray masiti romel lukaku oo qaab ama ku biray roma halka robin laftichek milan oo ku biray ninka loogu magacaabo hosano dayo nottingham forest ku biray eh, kalidu kulubali alhilaal ku biray edwardo mendi alhilaal ku biray ingolo kante oo alhilaal ku biray cesar asbalkuweta atletico madrid ku biray waxaa jira ciyaaryahanka ciyaare lagu magacaabo ethan amadu oo leeds united ku biiray xakiim siyaaj oo kooxda kubadda cagta galatasaray ku biiray keba arzabalaga oo real madrid qaab amahaana ku biiray lawis hall newcastle ku biiray waxaa jira ciyaaryahaan kale oo lagu magacaabo david tro oo union berlin ku biiray cesar kasadi oo wiil daayar weeyaan laser city ayuu ku biiray angelo gabriel waxaa weeyaan starbark ayuu ku biiray oo jarmal ka dhisan andrey santos oo waxaa weeyaan kooxda kubadda cagta nottingham forest ku biiray sidoo kaleeto diego marora oo waa diego moriar weeyaan oo ku biiray lyon waxaa jira ciyaartooy kale marka ciyaartooy badan ay fasaxeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea marka ciyaartooydaasi waxay yihiin ciyaartooydii ka tagtay kooxda kubadda cagta blues haddii aynu eegnana kooxaha kale ee sanadkan lacagta ugu badan faa-iiday oo waxa weeyaan waxaa ka mid ahaa kooxo badan ayaa jira Eh, waxaana ka ah kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo liverpool waxaay keensadeen xidigo waaweyn sida nin lagu magacaabo dominic sabasolia aribi libsig ay kasoo qaatay lixdan milyan mike alister oo breyton ay kasoo qaateen soddonshan milyan eh, ciyaaryahanka lagu magacaabo revan garfabej oo bayer mulish kasoo qaateen soddonafar milyan waxaa jira watro indo stuttgard ay kasoo qaateen lix iyo waxaana ka tegay xidigo waaweyn sida fabino jordan henderson waxaa jira ciyaaryahaano sida fabinohow roberto farmino james miller ninka lagu magacaabo magacaabo jemberlin nabi keta eh, xidigahaasi dhan waxay yihiin xidigihii ka tagay kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo liverpool iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool waxa weyaan sanadkan weeraan afar xidig ay soo qaateen haddaba city oo kale josgo gavariel qaateen waxay soo qaateen jeremy duku waxay soo qaateen mathiat nunes oo lafis ka soo qaateen konton milyan matiyo covig oo soddon milyana Eh, markiinu eegnana kooxo kale ayaa jira sida united waxay soo qaateen holand eh, msmot ayay soo qaateen adri wanana regulan sufyan amrabat waxaa jira golhayaha eh, kooxda kubadda cagta fenerbach oo ka tirsanaa ama u dhashay dhalashahan wadanka turkiga sidoo kale joni evens oo lasar ka soo qaateen marka kooxahaasi waa kooxaha ugu waaweyn xilli suuqa kaliibsiga ku faa-iiday xidigo khatar badan soo qaaday haddii aynu eegnana kooxdaha kale jira arsenal oo kale xilli ciyaareedkan waxaa weyaan spors oo kale eh, james madison ay soo qaateen mancity waa lasirtay ay kasoo qaateen waxaa jira ciyaaryahaan lagu magacaabo eh, brene johnson sidoo kaleet waxaa jira ciyaartooy kale oo aad qotar badan oo kooxda kubadda cagta spors soo qaateen laakiin waxa ugu weyn waxaa ahayd harikiin ay iska faseen xilli ciyaareedkan boqol milyan oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo bayer munij marka kayn waxauu kamid ahaa xidigihii khatarta badnaa joogay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo bayer laakiin wadabaatii waxa weeyaan sports u macsalaamay xilli ciyaareedkan bayer ayuu xilli ciyaareed badan ku qaadanaya iyadoona waxa weeyaan wararka ugu waaweynaa suuqa kaliibsiga wadabaatii suuqa waa lasoo afmeeray xilli ciyaareedkan kooxo badan ayaa faa'iiday halka kooxo badan ay khasaareen kooxa waaweyn ka faa'iiday waxaa ka mid a ah chelsea oo kale xilli ciyaareedkan badan ayay soo qaateen masiti oo kale barcelona sidoo kale joe flagisi kanseelo ayay soo qaateen real madrid oo kale judi bilgam ay soo qaateen inkastoo ay doonayeen ninka weyn ee lagu magacaabo kilin bambe laakiin way u suurtageli weyse guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiintan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijka barnaamijka sixigan kulan